بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصaحبه أجمعين maanta waa maalin khamiisa saddex iyo labaatanna ay marayso bishii jamaad الأولى kun afar boqol iyo afartan iyo labadii hijrada nabiga salى الlahu عalيه وآlih wasalam waafaqsan tobanka yanaayar ama janwari laba kun iyo labaatan iyo kowgii milaadiga toddoba sooma maanta toddobadii yanaayar weye toddobadii yanaayar ama janwari laba kun iyo labaatan iyo kow waxaan noo bilaabanayaa bifadlihi subxaanahu wa tacaala wamanihi kitaabkan cadiimka a ah imaamkan cadiimkaa uu alifay magaciisana la yidhaahdo aladab اlmufradu markas daar اlculuum altacliimi fi madinati garissa kitaabkan waxaa iskale amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid abu cabdillaah moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albukhaari ood garanaysaan inuu yahay imaamkii alifay asaxu kitaabin bacda kitaab illahi caza wajel kitaabkii bukhaarigii saxiixa ahaa saxiix aljaamic almusnad almukhtasar kitaabkaas sheekhay alifay weeyaan tacriif iyo ka sheekeen ooma baahna badan muqadimaad dheera ma sheegi doono musanifka kitaabkiisa wuxuu u bixiyey aladab اlmufrad aladabu almufrad waxay dhahaan asifa alkaashifa sifadan sifa kaashifa adab almufrad waa sifo adabkii la keli yeelay ee keligii gaar loo alifay wey almufradu fi tasniifihi almumayaz min adabi almawjuud fi saxiix iljaamic wuxuu ka soocayaa musanifka kitaab la yidhaahdo kitaabu اladab ayuu saxiixiisa bukhaari gudihiisa ku alifay oo ku sheegay kitaabka weyn ee bukhaariga la yidhaahdo saxiixa waxaa gudihiisa ku yaala kitaab la yidhaahdo kitaabu اladab waa kitaabka toddobaatan iyo sideedaad waay marka laga bilaabo kitaabu badulwaxyi alimaan adahaara asalaad lasoo wado kitaabka toddobaatan iyo sideedaad bukhaari wuxuu kitaabaystay ama ciwaansaday kitaabu اladab marka midkaas isaga ah ee ku yaa ku dhex jira saxiixa midkaa ma ahee mid la keli yeelay oo mufrad ah oo la khaas yeelay oo gaar loo alifay weye midkan isaga ah kanana ka badan kiisii uu kitaabka weyn ku dhex sheegay musanifka uu ku kaaftoomi waayey islaamku inuu u baahan yahay aadaab intaa ka badan in laga sheekeeyo akhlaaq intaa ka badanna dadka loo sheego sifaad oo intaa ka badanna ay mudan yihiin in loo allifo ayuu musanifku raximahu allahu tacaala ayuu ka alifay kitaabkan aladab almufrad la yihahdo ilaa iyo kun iyo saddex boqol iyo labaatan iyo laba xadiid waay lix boqol iyo afartan iyo afar baab ayuu u keerayaa marka kitaab aad iyo aad cadiim u ah oo ka hadlaya التxلي bصفاaت والأkخلاaq الفاadلة والتkخلي عan الصفاaت الradيلة qofka mslimkaa inuu akhlaaqda wanaagsanna qaato iyo صفaatka fiican صفaatka xunxunna uu ka fogaado tanu wuxuu ku noqonayaa qof mustaqiim ah oo toosan oo hagaagsan buu noqonaya taasna ma imaanayso ilا bاlcamل bma jaءa عan rasuuli الlahi slى الlaهu عليه وsلم min الhdyi wixii nabigeenna ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam oo hadyigiisa ah in lagu camal falo wa khayru hadyi hadyu muxamedin sala allahu aleyh waalih wasalam marka caaisha radia allahu canha su-aal la weydiiyey oo la yihi keyfa kaana khuluqu rasuuli llahi sala allah alay wasalam waxay ku jawaabtay kaana khuluquhu lqur'aan nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa waxay ahayd akhlaaqdiisa qur-aanka bay ahayd bimacnaa wax allaala wixii awaamir oo sharci ahna waa qaadan jiray qur-aanka iyo sunnada ay fartay iyo waxyiga wixii xun oo dhanna waa ka fogaan jireen rasuulkeena sala allah aleyh waali wasalam marka kitaabkan waa muhim jiddan aad buu muhim u yahay inaan qaadanno oon akhrisanno oo aan dhegaysanno oo waxa laga sheekeenayaa wax aniga iyo adiga nagu saabsan wey oo wax ilaahay ridihiisa aan ku heli lahayn jannadiisa jannadiisana ku geli lahayn oo wix caarada ilahay aan kaga badbaadi lahayn subxaanahu wa tacaala iyo ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa shareecaduna lubigeeda waxaa weeyaan alcamal waatadbiiq in lagu camal falo oo la dabaqo oy nafteenna ka muuqato intaa way shareecada waxaa ujeeddada laga leeyahay in la barto waa wasiila maqaasidda iyo gaayada la rabo in la xaqiijiyo waa in lagu camalfalo wey marka camalfalkaas waxay ku imaan kartaa in la isweydiiyo maxay tahay aadaabta wanaagsan ay tahay qofka muslimka inuu qaato o ku camalfalo maxayse tahay aadaabta xun ee ay tahay muslimka inuu iska dahiriyo qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha qofkii nafta dahira oo akhlaaqda wanaagsan ku dahira waa liibaanay kii laakiin wasakheeya oo akhlaaq xumo ku wasakheeya iyo sifaad xun kaa waxaa weeyaan waa khasaaray qad aflaxa man tazakaa wadakara isma rabbihi fasallaa buu ilah ilahy aayad kalena waxaa liibaanay qofkii tazakaa tatahara qad aflaxa man tazakaa marka waxaa ugu muhiimsan middaa wey walaalayaal waa meesha inta badan dhaawaca uu ka jiro muslimiinta maanta tiro badanna waa la hayaa tacliim badanna si walba tacliimtii waa loo faafiyey calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilah qofkii qaadanaya qofkii ka tegiba cilmigii maanta meel walba waa yaallaa laakiin meesha ay dhibka ka jira waxaa weeyaan inteen kaga camal fallaa shareecadeenna hadday noqoto xaqullaahi cala alcibaad iyo hadday noqoto xaqu alcibaadi fii ma baynahum xuquuqda alle uu addoommaha ku leeyahay iyo xuquuqda addoomaha ay isku leeyihiin intee baan ka taxqiijinaa oon kaga dhaqanaa waay waxyaalaha ugu basiisan oo ugu yar ee ay kamid tahay mathalan ee ugu sahlan ama agteena mar walba ka jirta ciyaaratu lmariid ishaacatu ljanaaza waxyaalaha noocaas oo kale ah intey halkee agteena ka joogtaa macnaha fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka baahan ilaahay intee baan walbaba naftiisa ku noqo jiraanka xaggeen kala maraynaa islaamka markaa waxaa weeyaan waa shareeco shaamila oo weyn oo ilaahay ugu talagala ummaddan inay ku dhaqanto aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah iimaanku ka hadlayay nabiga calayh salaam wa adnaha imaadat laadaa can idariiq waddada oo laga qaado qori ama qodax ilaa iyo tawxiidka intaasi is haysataa waxaa la rabay in la dabaqaan ay ku dhaqmaan oy janno ku galaanna waxaa weeyaan waa innaga weeyaan walow shi'naa la rafacnaahu biha diintaa ayadaa qofku ilaahay la doono ayuu ilaahay ku koraysiyaa kor ugu qaadaa oo deenna uu meel fa ku gaaraa dee qofka kalena dhulka ku dhacaya dhulka ayuu ku dhici in allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaam wa yadacu bihi aakhariin qur-aankaas iyo sunnada iyo waxyigaa dadna kor buu ilahay ugu qaaday kuwana ilaahay dhulka ayuu ku riday marka waa qof walbaba sidii mashaaribtiisa iyo mawaariddiisa ay noqoto si uu cabaayo biyaha qulqulaaya iyo siduu ugu aroorayo iyo inta hadba uu ka qaato ayay arrintu ku tacalluqdaa ay ku saabsan tahay nabigeenana waa ka sheekeeyey tilmaan aad iyo aada xayi ah qofka diintan lasoo dejiyey dadkii inay qaybsameen oo qaarna ay noqdeen qaar intay cabbeen haddana intifaacay naftooda ku intifaacay dadkana ku anfacay iyo dad ayagu naftooduun keli a yidhi ee dadka waxba aan ku intifaacin iyo dad ayagana aan ku intifaacin ummaddana ayna ka intifaacin ka faa'idaysanin saasaa loo qaybsamay diintaas soo degtay ninna ninka kale lagagama khasisin si siman ayay ummadoo dhan ugu dhaxaysaa markaa qodobka ugu muhiimsan ee sheekha uu tarkiisinayo kitaabkana ujeedadiisa ay tahay waxa ugu muhiimsan ay tahay waa cilmiga layihaha cilmu suluk cilmu suluk waaye oo cilmiga naga maqan waaye runta marka loo hadlayo ama in badan inaga kamid a ah naga maqan cilmu suluk waaye inaga sideen tarbiyadeenna iyo muxuu aha wadada saxda aqaarideeda iyo akhlaaqdaas iyo ku kuxidhnaanta ilaahay iyo awaamirtiisa oo la fuliy inta tadbiiq ee shareecada halkaa weeyaan midii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam isagoo diinta loo soo dhiibay haddana lagu sii adkeeyey layidhi fastaqim kamaa umirta baa yidhi waxaan is amraya waa qur-aankan iyo sunnadan iyo waxaan akhrisanayna weeyaane sidaa dee loo sheegay ugu toosnow bu ilah ilahi subxana wa tacaala fastaqim kamaa umirta fastaqim kamaa umirta markaasaa leexiy waman taaba macak inta adiga macaada nabi maxamed oo asxaabtaadii iyo ummadaadii inta adiga hadba ku raacda ee adiga xaggaada usoo noqota oo idila iyona istiqaama laga rabaa markaasuu ilahi wuxuu leh walaa tadqow istiqaamada marka waxaa weeyaan midigna ma ogolo bidixna ma ogolo gadaalna ma ogolo horay dheeraysana ma ogolo waxaa weeyaan bayna ifraadin wa tafriid inaad xaggaa u leexatay xaggaa u leexato lamar walaa tatabicu subal baa soo gelaysa haddaad leexato haddii aad daahdo aad dib u gaabisana tafriid iyo taqsiir iyo gaabin bay noqon haddii aad dheerayso ood xuduudda gudubtana waxay noqonaysaa guluw laa taqluu fi diinikum walaa taquluu cala allaahi ila alxaqa weeyaan laa taqlu fi diin hayr alxaq aayadahaas oo dhan soo wada gelaysa quluwi lama ogolo marka daa'iradaas aan ku jiro iyo xeradaas ayaa nagu filan oo u baahan in unaan uujidno oo aan adkaysano kitaabkan markaa waa kitaaba laa yustaqnaa minhu isagoo kale aan la arkin oon laga deeqtoomin lagana maarmi karin waxaad moodaa riyaadu buu meelo ka shabahaa laakiin waxyaalo badan waa kaga duwan yahay kitaabkan isagood garanaysaan inuu alifay ninkii imaamka ahaa ee saxiixa iyo saqiimka kala saaray daciifka iyo saxiixa kala saaray haddana waxaa weeyaan shuruudii uu u shardistay saxiixiisa jaamica ah shuruuddaas ayaga kuma laazim kuma aha meeshan walidalika ad arki doontaa axaadiis saxiixa iyo axaadiid xasanaa iyo xataa qaar wax laga sheegay inta waad arki doontaa intooda badan laakiin waa saxiixu ljaamici iyo saxiixu ljaamici bukhaari kii muslim iyo umahaat sita intaasi inta badan ku wareegayaan wixii kalena insha allahu tacala fi maxaliha amaakinha waan ku arki doonaa marka waxaad ogtihiin marka islaamka marka laga hadlayo xuquuqda marka laga hadlayo alxuquuq cala alcibaad xaqi ilaahay baa ugu horeeya kadibna xaqu lcibaad xaqu lcibaad waxaa lambarka koowaad qaadanaya biduuni munaasic axad la doodi kara ama ku haystaga aysan jirin xaqu lwaalideyn labada waalid xaqa ay ku leeyihiin weladka marka musanifka raximah llahu tacaala wixii xuquuq alla ahayd kitaabu liimaan iyo kitaabu tawxiid iyo bukhaari horra uu ka dhigay oo kitaabu iimaan uu ka dhigay gadaalla wuxuu ku khatimay kitaab tawxiid oo xaqii ilaahay addoomaha uu ku lahaa waay laakiin kitaabkan wuxuu ku khasisay aadaabtii iyo akhlaaqdii addoomaha isku lahaayeen ee wanaagsanaa wuxuuna ku bilaabay xaqii waalidka lagula walidka lagu lahaa ee waalidkii uu ku lahaa middaasna waxaa weeyaan waa cunwaanu sacaada qofka sacaadadiisa iyo guushiisa waxaa cinwaan u ah oo haldhig iyo halbeeg u ah laguna gartaa inta uu waalidkiis baari u yahay haddaad aragto qof liibaanay oo guulaystay waalidkii ka day xagga waalidka ka fiiri haddaad arato qof fashilmayna xagga waalid ka fiiri marka meel kaleba u dooninba tii buu musanifka raximah allahu tacala kitaabkiisa ku bilaabay wax muqadimaa oo uu bilaabay oo ka horreysiyey ma jirto musanifka dhaqankaasna waa leeyahay kitaabkiisa weyn marku uu ka hadlayay muxuu yidhi kitaabu badlwaxyi baabu badlwaxyi wa qowlillahi tacaala wa qowlillaahi tacaala ina waxaynaa ilayk aayaddu hore ka bilaabay marka kana sidaasoo kale weeyaanoo bismi illahi raxmaan iraxiim isku kaaftoomay maxaa yeelay dikri lala imaado unbaa fiican markaa wax la alifayo bismillaahi iyo alxamdu lilaahi iyo muxuu ahaa wixii kale oo muqadimaadka mxuu aha khudabta la qori jiray ama laga hormarin jiray intaba waxaa weeyan dikri unbaa loola jeeday bismi illahi raxmaan raxiimna waa ku filan tahay dikri bismi illahi raxmaan raxiimna dikri waa ku filan tahay wuxuu kaloo ku dayanaya kitaabka casiiska ee qur-aanka kariimkaa waxa u horeeya lagu bilaabay muxuu noqday bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin marka bismi illahi raxman raxiimtii buu ku bilowday ta'asiyan likitaab illah isagoo kitaabka ilaahay ku dayanaya waxaa kale oo musanifka sidiisaba uu ahaa mabaadidiisa culimmada aada asraartiisa iyo fiqigiisa tatabuca ay ka qaateen oo ka fahmeen kutubtiisa uu alifaayo calaa shakli risaala buu u aaminsan yahay risaalo uu gudanayo iyo masjid uu dadka u diraayo saasuu aaminsan yahay nabiguna rasaa-isha uu diraayo kuma dari jirin alxamdu lilahi iyo salaati iyo kuma deri jira nabig alayh salaam bismi illaahi araxmaan araxiim min muxamedin rasuuli illaah ilaa hiriqla cadiimi ruum aslim taslam markuu diraayo madaxda u nabiga u diraayo bismi illahi buu ku kaaftoomi jiray sala allah aleh wali wasalam marka wuxuu leeyahay kitaabkan waa risaala dadkaan gaarsiinaya aan u dirayaa haddaan diraayana bismi illahi baanyaan ku bilaabaya ta'asiyan birasaa'ili moxamed ilhuda alayhi salaatu wasalaam anoo ku dayanaa nabiga moxamed alayhi salaatu wasalaam baabu qowli llahi tacaala ilahay qowlkiisuu kusaabsan uu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa insaanka waxaan u dardaarannay labadiisa waalid inuu an yuxsina ixsaanan ama xusnan ixsaan iyo wanaag inuu u sameeyo ayaan u dardaaranay ixsaanka waalidka loo sameynaa laba dhinac weeyaan midda koowaad waa in wax loo taro midda labaadna waa in wax waxyeelada laga ilaaliyo labadaa weeyaan labadaasaa ixsaanka waalidka lagu soo koobaa inaad wax u gasho wanaaga oo isaga maaratay wax u taraaya inaadan wagooyo aadan ku samaynin waba aada yeelin waxba aana yeelin qowlan wa ficla midnaba taasa ixsaanka waalidka ayaa laga hadlaa <clears throat> qaala xadathana abulwaliid kitaabku marka waa musnad waa aragtaa shaqadiisuu bilowday kitaab mukhtasara oon sanad lahayn oo baarnimo go-aan maaha kitaabka oo un xadiidka ka bilaabi kan riyaad saalixiin wa buluuqi maraam wagayriha min kutub mukhtasaraat kitaabkan markaa sanadkii buu wataa musanifka raximah llahu tacaala sanadkiisii sheekhiisuu ka bilaabi ilaa uu ku tiiriyo marfuucna waa leeyahay mawquufna waa leeyahay maqduucna waa leeyahay <clears throat> waadna garanaysaa saddexdaa waxaa la kala dhaha mustalax alxadiid marfuuc maxaa la dhahaa maa udiifa ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam mawquufna maxaa la yidhahdaa maa adaftahu ila lasxaabi qawlin wa ficlin maqduucna maxaa la dhahaa maa litaabicin wamaa litaabicin wawa lmaqduucu waxay taabici warkiisa maqduuc la dhahaa ayib xadahanaa abulwaliid buu leey musanifka abulwaliid adayaalisi hishaam bin cabdilmelik baa la dhahay qaala xadathana shucbat bn اlxajaaj alwasidi abu bistaam amiir اlmuminiin fi اlxadiid qaala wuxuu yihi alwaliid ibnu cayzaan akhbaranii halkan markaa caadadiisu khilaafay sida lagu yaqaano waxaa weeye siiqada siiqatu aladaha la yidhaahdo akhbara xadatha samica in la hormariyo oo wixii markaa raawi raawigii laga warinayana la dib mariyo saasay asalka ahaa oo akhbaranii alwaliid bnu cayzaar la dhaho lakin hadda wuxuu yihi alwaliid ibnu cayzaar yaa akhbarani i waramay alwaliid bin cayzaar akhbarani i waramay marka ficilkii buu dib mariyey oo faacilkii faacilkiiba hormariyey qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abaa camri shaybani oo yaquulu li xadathanaa waxaa noo waramay saaxibu haadihi daar daartan ninka iskale baa noo waramay oo wa awmaa wuxuu ishaaray biyadihi fartiisa wuxuu ku fiiqay ilaa daari cabdillaahi cabdillaahi saxaabada hadii la iska idlaaqo cabdullaahi bin mascuud baa loo yaqaanaa marka cabdullahi bin mascuud gurigiisi intuu farta ku fiiqayba wuxuu yidhi ninkan gurigana iska leh ayaa noo yaa muxuu ahaa noo waramay xadathanaa saaxibu hadihi ibn mascuudna kuufana guryo ku lahaa madiina munawarana guryo ku lahaa xataa gurigiisii wuxuu soo gaadhay xilligii imaam maalik imaam maalik baa kira ugalay oo kira u degay guriga cabdullahi bin mascuud marka kuufa ayuu markii dambena u dambeeyey qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bin mascuud sa'altu nabiya nabiga sala allahu aleyh wasalam baan waxaan weydiiyey ayulcamali camal la sameeya keebaa axabu ila allahi ilahay xaggiisa loogu jecel yahay caza wajal marka waxaad garanaysaa acmaal badan buu ilahay jecel yahay waana kala jecel yahay acmaashaa badan ee ilahay u jecel yahay waa sii kala jecel yahay marka wuxuu su-aasha waxaa weye axabul acmaali ila allah ilahay acmaasha agtiisa loogu jecel badan yahay ayuu weydiinayaa saxaabiga su-aashaana waxaa weeyaan ujeedadeedu inuu qofkan ku camal faluu rabaa si uu u helo camalku ilahay ugu jeclaa si uu u helo maaha keliya saxaabadu iyo selefka kumayna kaaftoomi jirin camal ilaahay jecel yahay ama camal saalix oo keliya eh ka ugu fiican bay usii tartami jireen si darajo kale ay usii helaan oo hum darajaatun cinda allah darajaadkaas ay u helaan bay rabaan qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam asalaatu hiya asalaatu acmaasha ilahay uu jecel yahay asalaatu calaa waqtihaa marka su-aasha noocaas oo kale marka nabiga la weydiiyo wuxuu fiirin jiray maa yunaasibu yunaasabu maca asaa'il wamaa yunaasabu maca alwaqti wazaman qofka saa'ilka weydiinaya waxa munaasab ku ah marka nabiga caleyh isalaatu wasalaam su-aalaha la weydiiyo jawaabtiisa waxay ku dhisneed xikmad bay ku dhisneed qofkan weydiinayo waxa u cunaba dadka nin walba meel baa laga yar yuu ka yar daciifsan yahy marka qof walba meesha uu mucaalajada oga baahan yahy in laga daaweeyo ayuu nabiga ka daaweyn jiray sala allah aleh wali wasalam a wa ilaa afdal alacmaali cala aliطlaaq haddii la camal maxaa ugu fadli badan alimaanu billah ilahay oo la rumeeyo iyo acmaasha kale o dhan ba soo wada raacayaan laakiin markuu nabiga alayh salaam marka biictibaari hada shaks waa muslim waa muumin laakiin isaga maxaa u haboon oo camalka ugu fiican kee weeye ayuu uga jawaabi jiray nabiga sala allah alay waali wasalam waana sidaa waxa ujeedadu ay tahay ujeedadu ma aha oo keliya in jawaabta aad rabto lagu siiyee waxa kuu dan ah in lagu sheego lagu caddeeyo iyo lagu iftiimiyo ayaa wanaagga uu jiraa marka asalaatu calaa waqtiha salaadda waqtigeeda la ilaaliyo waqtigeeda la dhowro waxaa loo jeedaa waqtiga ugu afdalsan waqtiga salaadu waa min bidaaya meel way ka bilaabata meel ay ku dhamaataa laakiin maxaa ugu afdalsan baa laga hadlaya Ah, waqtiga ugu horeeya ugu fiican liqowlihi tacaala fastabiqu lkhayraat in eh, waqtiga ugu horeya salaada u fadli badan tahay aayadahaas istibaaqa iyo musaaracada iyo tanaafuska ka hadlaya ayaa waxay tusayaan cibaadada waxaa ugu fiican awelka in lagala imaado fastabiqu lkhayraat iyo wasaabiquu iyo saaricuu waka eh, mxuu ahaa saaricuu mxuu ahaa saaricu ila maqfira wasaaricu ila maqfira iyo wafii dalika falyatanaafas aayadahaasoo dhan marka lasku aruuriy maxay faa'ideynayaan sideedaba camalka in horay lagala imaado hada huwa alafdal kaasa fadli badanoo fiican ama xadiid kusoo arooray asalaatu calaa awali waqtiha kasoo ka hadlayo xadidka awalka waa la daciifiyaa qultu waxaan uma ayu maxaa ku xiga marka dhinaca maasha kale fadli badanta fiiri qaala wuxuu birulwaalideyn labada waalid oo loo baarifalo oo loo xisaan sameeyo qultu waxaan uma ayu maxaa ku xiga qaala wuxuu yihi uma aljihaadu fi sabiili illah jidka ilaahay oo lagu jihaado oo difaac diinta la difaacayo iyo diinta oo la rabo inay sarrayso iclaa kalimat illaah taas ayaa ujeeddadu ay tahay jihaadka qaala wuxuu yidhi ibn mascuud xadathanii waa ii sheegay nabiga calayh salaam bihina saddexdaa jawaabood walow istazadtuhu haddaan ka ziyaado dalbi lahaana la zaadanii waa ii ziyaadin lahaa buyu nabiga sala allah aleyh wasalam marka hadda halka waxaa laga fahmaya xadiidka saddexda qeyb uu sheegay acmaasha ugu fadli badan waa cinwaan wey horta cinwaan weeyaan waxay cinwaan u tahay calaa maa cadaaha min adaacaat aw saa'iriha min adaacaat daacaadka inteedii kale o dhan bay saddex u taagan yihiin marka laga hadlaayo kow cibaadaadka iyo daacaadka marka laga hadlaayo salaada qofka ilaaliya oo dhowra wixii kaleo dhanna waa dhowraya qofkay salaada u sahlanaato soon waa u sahlanaan zaka waa u sahlanaan xaj wa acmaasha kala dhan way u sahlanaysaa hadduu hagaajiyo salaadana acmaasha inteeda kala dhan way hagaagaysaa marka salaadii baa waxaasoo dhan u horeysa xagga marka laga hadlayo addoommaha iyo xuquuqdooda waalidkii qofka dhalay ee barbaariyey ee intaas soo korinayey hadduu u baarifali waayo ma u malaynaysaa adeer iyo abti iyo habaryar iyo qabiil iyo waxaa inuu u baarifali makula tahay makula tahay inu baarifali ama baarifalayo marka waxaa weeyaan tijaabada koobaad waa waalidka ka bilaaban waalidka markuu u baarifalo wixii kale marka waa saalaananaysaa jihaadkii u imow haddii gaaladii cadawaheed ee xarbiyiintahaa ee dadka muslimiinta inay baaba-aan la baabiyo diin iyo duunyaba iyo dalba intaba u taagnaa haddaan la nacin oon la iska celinin oon lala dagaalamin ma u malaynaysaa cadow kale inaad u bardhigayso oad hor istaagi karto oo iska celin karto ama munaafiq ama faasiq ama mubtadica ma u malaynaysaa marka saddexdan ayaga waxaa weya waa saddex rakaa rakaais saddex ruknin waaweyn weeye saddexdaa qofkii meel iska dhigaa intii kalena ashal waa u sahlan tahay saddexdaa ninka ka keeni waaya meel waxba yu isdaalin waxba meesha kuma haye saa wey macnaha walow istazadtuhu lazaadani maxaa yeeley acmaasha biriga mar walba waa fara badan yihin waa khayr kuwa badan yahay marka laakiin saxaabigu waa ka istaagay muxuu ka istaagay shufqan eh, eh, shufqan linabi sal slam oo ishfaaqan linabiy nabigu u dhimrinayaa inuu su-aalaha intaa ka badan uu sii weydiiyo nabiga oga naxayaa taana waxay tusaysaa saxaabada xubiga iyo maxabada iyo jeceelka ay nabiga u qabeen sala allah aleyh wasalam iyo si ugu turi jireen ayay tusaysaa marka xadidku xadid cadiima weeyaan oo saxiixa musanifka kitaabkiisa bukhaari ah ee jaamica iyo muslim saxiixiisa intaba waa ku sugan yahay xadiidkan qala musanifu raximah llah xadathana aadam aadam bn abi iyaas qala xadathana shucbat bn اlxajaaj qala xadathana yacla ibn caطاء can abihi abihiis oo caطاءah can cabdillaahi bni cumara qaal rida rabbi rabbi raadli ahaanshihiisu fii rida alwaalidi waalidka raadli ahaanshihiisuu ku xidhan yahay oo ku jira wa sakhatu rabbi rabbi cadhadiisuna fii sakhati alwaalidi waalidka cadhadiisuu ku jiraa macnaha haddii waalidkaa uu kaa raadli noqda rabbiga u kaa raadli noqday haddii waalidka uu kuu cadhoodana ilahay waa kuu cadhooday saas wey macnaha xadiidka waana xasan bimajmuuci duruqihi markii duruqdiisa laisku aruuriyo ninkaa la yidhaha cadaa alcaamiri ninkaasay qaarkood leeyihiin waa nin majhuul laa yucraf ila min riwaayati ibnihi wiilkiisaas yacla la yidhaahdo uu ka warinaya mooyeene waxaa weeyaan aad nin loo yaqaana ma aha yacla binu cataa can abiihi baa laga hadlayaa laakiin hadda riwaayadan wiilkiisaa ka warinaya saas darteed buu xadiidku xasan noqday bimajmuuci duruqihi marka duruqdiisa laisku aruuriyo waxa weeyaan waa xasan marka sidii laiskugu xidhay warka waad artaa rida rabbi fi rida waalidi kainun mutacaliqun fi rida lwaalid ku tacalluqdaa wasakadu rabbi rabbi cadhadiisuna fi sakadi lwaalid waalidka hadba cadhadii uu ku caroodo ayay ku tacalluqdaa wey marka waa arrin khatarteeda leh oo culayskeeda leh oo mar walba ay tahay qofka muslimka ah inuu isku dayo inuu waalidkiis qanciyo oo waalidkii uu raalli geliyo oo waalidkii uu ka farxiyo inuu isku dayo carada ilaahayna uu iska ilaaliyo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah baabu biru lummi hooyadoo loo baarifalo waa cumuum takhsiis bacd alcumuum wey waalidkii guud ahaan haddana hooyadii baa si gaara ah loo sheegay qaala xadathana abu caasim abu caasim annabiil wasmuhu adaxaaq bnu makhlad daxaak ibnu makhlad annabiil waxaa weeyaan imaam cadiima weeyaan bukhaari thulaathiyaadkiisa ragga wariyuu ka mid yahay can bahz bnu xakiim can abiihi can jaddihi sidaasay caan ku yihiin waa riwaayat libni can abiihi can jaddihi riwaayat lasaakiri can ilakaabiri ladaa'ifi isnaadiga kamid taha marka laga hadlayo marka xakiim bahz bnu xakiim can abihi aabihiisoo xakiima xakiimkaas waa taabiciyun thiqa nin taabicu thiqa wey can jaddihi jadkaasna waa mucaawiya bnu xayda mucaawiyat ibnu xayda saxaabiyun jaliil waa saxaabi weeyaan jadkaas marka sanadka waa sanad mutasila oo riwaayadiisana ay tahay xadiidkiisana xasan ayay gaarsiiyaan waa sidii riwaayat camar binu shuceyb can abihi can jaddihi oo kale riwaayat camar binu shuceyb can abihi can jaddihi kana waa bahs bnu xakiim can abihi can jaddihi weeyaan <clears throat> qaala can bahs bnu xakiimi can abihi can jaddihi qultu waxaan iri buu leeyahay qultu marka waxala waa saxaabigii saxaabiga oo jadka ah wasmahu magaciisuna mucaawiya bnu xayda ah qultu waxaani yaa rasuul allah rasuul allow man abaru yaan u baarifalaa abaru yaan u aada ugu baarifalaa yani akaru biran yani ukthiru birahu yaan birigiisa badiyaa qaala biriguna waa ismun jaamic magac jaamic weeyaan o allaal wixii wanaaga oo idil iyo wixii oo lala imaado wixii xumaan oo dhana laga dhowro taasaa marka lagu jimcinayaa qaala wuxuu yihi nabiga calayh salaam ummaka bira u baarifal ummaka hooyada qultu wuxuu aan ii man abaru yaan u baarifalaa haddana qaala wuxuu yihi ummaka hooyada qultu man abaru yaan u baari falaa qaala ummaka hooyada qultu man abaru qaala abaaka aabahaa uma alaqrab falaqrab hadba kuwa kugu dhow kuwa kugu sii dhow ayuu nabiga sal allah alay wasalam marka inay silsilad yani biriga waa kala tartiibsan yahay waana kala sareeya qaarkoodna xagga tacdiimka tacdiimka iyo weyneynta iyo waxay kala qaadayaan xagga cadaha iyo raxmadda iyo ixsaanka ixsaanka ayay kala qaadayaan oo laakiin wejka ay ku kala qaadeen nooma muuqato wejka loo kala qaaday waxay leeyihiin cinda atacdiimi waalidka iska aabaha cinda mxuu aha alcaطaa alixsaan washifqa walmusaaxaba marka laga hadlayo wax in la siiyo wax loo waxtar hooyada hooyada loo badin ayay dheheen oo xagga maaratay aabaha midka kuna abtirsanayso adii lagu nisbeenaayo kadaa weeyaan oo waxaas sheegayaan wallahu aclam lakiin sidan hadda xadiidka uunoo caddeeyey aleyh isalaatu wasalaam nabiga oo ad wax weeyaan meel loga noqdo ma laha saddex baa marka la siiyey hooyadii kadib baa aabihii loo tegay maxaa yeelay hooyadu maxay la keli noqotay waxay la keli noqotay alama alxamli waalwadci waaradaaci washtarakat maca alabi atarbiya soo maartid waxay hooyadu la keli noqotay xanuunkii xamliga xanuunkii foosha xanuunkii nuujinta intaa markii hooyada aaba shaqa una kulahayn intaa shaqa midna kuma leh aaba ma uuroobo ma dhalo ma nuji soo ma saddexdaasba markii ayada keliga a yeelatay ayaa marka waxay iskugu imaadeen masalatu tarbiya marka ilmihii la tarbiyeeyo waxaa loo taro alla waxaa la dhaho aabihii wuu soo mushaarakeyn hooyadana way la qabtaayo kama harin kama harin bal hiya aqrab marka sidaas iyo hooyadu ay ulahaatay lamarka koobaad ka labaad ka saddexaad u yeelatay saas u yeelatay nacam qala المصنف رaximh الlه xadaثna سعيid بن abi maryam qala akhbarana mحamed iبn jaعfar iبn abi kaثيir qala akhbaranii زayd بن aslم can cطاء بn yasaar can ibni cabaasin anahu cabdالlahi بn cabaas ataahu rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yihi inii anigu khadabtu waxaan doonay imra'atan haweeney naag baan doonay inaan guursadaan damcayo waan la hadlay oo guurkii baan ka dalbay faabad way diiday an tankixanii inay i guursato way diiday xaq bayna u leedahay khasab ma aha inay nin kasta aqbasho eh way diidi kartaa danaheedii ka fiirisay wakhadabahaa waxaa soo doonay hayrii ninaan aniga ahayn baa soo doonay gabadhii fa axabad waxay jeclaatay an tankixu inay guursato oo ninkee dambey ogolaatay faqirtu calayha waan ku maseeray faqataltuha waan dilay wax ka leef ayadana yani way dishay saasu ka wadaa adigana haddee ku raaxaysan maysid aroosan aroorsan maysid oo haddee heli maysid buu ka wadaa hebel ku heli maayo marka waa dilay faqataltuha waa xasidnimo waay faqiila lii waxaa lagu yidhi fahal lii ninkaa su-aasha wata waxaasaan sameeyey foosha xune fahal lii min towba tooba ma leeyahay ah, qofka ilan dembi waa ku dhici karaa laakiin dembi markuu dhaco ma soo nidaamooday ma soo noqday mise waa madax taagaya taa way waxa laisku hayo midka dhibaatada badan waa midka madax taagaya toobadii kasoo noqonayna xumaantii masoo noqonayna tooba usoo noqonayna <clears throat> hada huwa wa ilaa hadduu qofka intuu dembi galo uu soo laabto bashariyadii qof bashara ah hoog dambaabi karuu noqday ilaahay kafuura inuu jirana waa ogaaday rabbina waa soo dhawaanaya subana waa soo dhaweynaya subxaana wa tacaala rabbi waa soo dhaweynaya ah, qofka asaga ah, ah. waman yacmal suan uma eh, mxuu ahaa uma yajid illaaha afuura raxima wey yajid illaaha kafuura raxima ilaahay subxaana wa tacaala waa ugu dambeyn dhaafaya ayib marka wuxuu leeyahay toobad ma leeyahay qaala wuxuu yihi aummuka um, xaya hooyadaa ma nooshahay toobad ma leeyahay baa la weydiiyey markaasu wuxuu le warooda ma nooshahay qaala wuxuu yidhi laa maya ah, ma noolo qaala wuxuu yidhi tub ila allahi ilahay u toobadkeen wataqarab ilayhi ugu dhowow cibaada iyo camal saalixa ma stadacta intaad karto waxbay baad ku dhacdaye bal xagga khayrka hadda badi ha xumaan oo dhan iska ilaali hadda kadib istikfaarta iyo allabariga iyo toobadkeenka iyo daacada xagga alleh ugu dhowow qaala wuxuu yidhi fadahabtu markaasaan tegey buu leeyahay qaala fadahabtu nin kale waxaa weeyaan cataa ibnu yasaar oo la fadhiya ibnu cabaas marka su-aasha la weydiinayay wuxuu leeyahy fadahabtu waan tegay tegayoo fasa'altu ibna cabaas intaan u tegay baan waxaan weydiiyey lima sa'altahu maxaad u weydiisay can xayaati ummi hooyadii nolosheeda ninkan toobad naag gabadh baan diray toobad ma malehay buu ku weydiiyey hooyadiis ma nooshaa maxaad u weydiisay fa qaala wuxuu yidhi inii anigu laa aclamu ma ogi camalan camal aqraba ila allah ilaahay oga dhow caza wajal min biri lwaalidati hooyada oo loo baarifalo camal ilahay agtiisa loogu dhowaansha badan yah ama loogu dhowaado oon garanaya malaha buu yidhi halkan marka waxaa laga garanayaa xadiidkii nabiga alay slam uu cadeeyey uu yiri waatibci sayiata alxasanata muxuha haddii sayaa kaa dhacdo xasanada raaci waa laga qaatay waxaa kaloo laga fahmayaa tawaaduca cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhu inii laa aclamu camalan buu yiri ma garanayo buu yiri camal oga dhow ilah agtiisa loogu dhawaado birwaalidayn ma jira m muna dhihin ma jira muna dhihin wuxuu yidhi ma garanayo camal waalid loo maarifalo oga maarata kuga dhow marka qofka hadduu dembi galo waxyaaluhu ilahay ugu dhawaado waxaa kamid ah inuu waalidkii u baarifalo waxyaala ilahay raxmadiisa ku helaayo ridihiisa ku helaayo logu dambi dhaafi ayay kamid tahay acmaasha saalixada ilaahay subxana wa tacala logu dhawaado ayuu kamid yahay xadidku waa xadiid saxiixa weeyaan halkaas waxaa kaloo laga fahmayaa qofka inuu mar walba feejignaado laasiyamaa haddii uu qof wax uu raadinayay ama u damcayay uu ka waayo waa kuxasti karaa qofka asaga qofka asaga waa kuxasti karaa gabadhii baa la shukaansaday ama la doonay ninkii bay diiday ninka ay diiday waxbuu qalbiga ugu qabanaya saafi ma noqonayo inay iyada guulaysato oy guursato oy nabad noqoto oy degtana qalbigiisa waxaa laga yaaba inuuna inana inanu inaanan raalli ku noqonin qof haddii ilaahay subxaana watacala badbaadiya waa gaar laakiin xasad baa jira waxa la yidhaahdo bini aadamka maarata qalbigiisa ku jira oo shaydaan ka shaqeeyo marka inay isjirto oo ninka asaga ah xaalkiisa ay mar walba isha ku haysaan loo bahanya ninka ay diiday ma raba inayna aaminin waxaa laga yaabaa inuu xarkaa u daadiyo oo iskaga dhigo naasix amiina oo marka dambe shirqool uu ayada ku xumeynayo uu sameeya dhici karta shaqaanku kusiin intuu dhaho soo ful dhaho soo gal dhaho marka dambe dhabaq uu kasoo tuuraba marka dambe dhabaq uu kasoo tuuro maxaa yeelay tiibaa qalbigii qalbigiisi wixii baa ku jira markaa waxaas waa dhacdaa waana arrin khatarteeda leh waa ceebeen karaa waa fadeexeen karaa shirqoollo fara badan iyo dhagar fara badan buu u maleegi karaa marka inay mar walba isjirtaan loo baahaya wakadalika arijaal ragguna waa sidoo kale iyaguna inay markaas ogaadaan isfoojognaadaan maxaa yeele hadduu nabigeena yihi calayhi salaatu wasalaam akuuka albikriyu falaa tamanhu akuuka albikriyu falaa ta'manhu xadiidkii bukhari soqmaan soo marin yah qisuu lahaa xadiidka mathal carab bay ahayd nabigana alayh salaam waa waa iqraariyey walaalkaa hooyadaa ay ku curatay walaalkaa hooyadaa ku curatay ha aaminin bu nabi sal allah alay wasalam saa way macnaha albakri waxaa la weya hooyadaa gashaantay eedoo la guursaday ilmaha u horreeyay dhashay ee ku curatay hooyadaa ilmaha u ku curatay maxaa la dhahaa bakri baa la yihahdaa aamin nin saxaabi ah ayaa yiri nabi allow waxaan gaari rabaa maka safar yaa la socotaa hebel markaasuu wuxuu yidhi akhuuka albikriyu falaa ta'manu a usoo qaatay walaalkaa oo hataa shaqiiq ah, hooyadaa aabaa ay dhaleen xataa ha aaminin ninkii arrintaa iyada heed wuu maqlay waa tegey ninkii bay israaceen dhexda markay marayaan yaa ninkan way socdeen ba wuxuu yidhi reerka anagi waa meeshaa shanqadhaa waa reerka anagi waxbaa inoogu dooniye igu sii wadada waa yahay buu yidhi hadduu dhaqaaqay oo uu tegeyba sii socodkii xooga marku saa u tegay buu waxau xasuusta hadalkii nabiga akhuuka albikriyu falaa ta'manhu waryaa war hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu ka waday ninka asagaa waa tegey muu reerka ku geeyo oo reerka wada fadhiista hadduu quman yahay isugu waa maxay waa shakiyey markaasuu deena ku dhacay gaadiidkiisii wadadiibuu ku ceydhiyey isagoo sii cararayo wuxuu arkay fardihii oo sigada soo tusleenaya nimankii utagay wuxuu yii nin baana naa faraska ka qaadanaysa dil alabtan ka qaadayna kaxiya a markaasu wuxuu arkay dee nasiigadii oo cerkas ku shareertay oo ninkii oo soo baxsanaya big hadda waa cararay aquuka albikriyu hadduu saa nabiga alayh salaam uu yiri dadka kale maxaad umalaynaysaa qof markaa aad u xarkadaansato yuu jirin laasiyamaa eh, waktigan hadda la jooga zamankan hadda la joogo zaman cajabtiisala weeyaan oo dadka uu fasaadkiisa batay shirqoolkiisa iyo dhagartiisana ay badan tahay meeqaa is aamintay oo markii dambe maaratay issharqooshay oo dhibaato ay kadhadooda ay ka dhalatay baabun birul abi aabiha loo baarifalo hooyada keliya marka ma aha labadi waalidba way ku dhaleen labadaba iska ilaali xadathana sulaymaan binu xarb qaala xadathana wahayb bnu khaalidin can ibni shubruma cabdullahi baa la dhahay cabdullaahi bnu shubruma qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abaa zurcata abu zurca binu camr binu jariir albajali saxaabigii jariir bn cabdilaahi bajaligaha saxaabigaha yaa awow u ah abaa zurcata bn cmr bn jariir can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ardaah akaru saxaabati xadiida akharu saxaabati xadiida cala aliطlaaq nuxibuhu fi اllah abu hurayra radia allahu canhu ardaah wanataradaa lahu waliummihi isagao hooyadiisna radia allahu canhuma allah ka raadli noqdo qaala abu hureyre wuxuu yihi qiila waxaa la yihi ya rasuul rasuul allow man abaru yaan u baari qaala wuxuu umaka hooyada u baarifan uma man qaala uma man qaala umaka hooyada qaala uma man yaa kuxiga qaala umaka hooyada qaala uma man yaa kuxiga qaala wuxuu yihi abaaka aabbahaa saddex baa la gaarsiiyey hooyada culeysyahay dhibaatadii kula soo martay axad kula soo maray ma laha sida gaara waxaa haddana lagu sii adkeynaya hooyada aabaha waxaa laga yaabaa carruurtiisa inuu iska celiyo oo uu maarata ay ka cabsadaan oo ka heybaystaan oo waddaduu rabay ay maarata ay mararka qaarkood heybatan iyo khawfan minhu ay maraan yaa dhici karta lakin hooya waa maskiin waa tabar yar tahay Ah, waa daciif iskama celin karto ma muqaawameyn karto wax kama qaadan karto ah, marka si gaara ah marka yaa loo adkeynaya tasaahulka dadka qaar ay hoyooyinka fududaystaan ay wax weyn u arkin naga aamus iska dhahaan iskaga dhaqaaqaan tii baa la rabaa in arrin weyn ay tahay wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim ilah agtiisa waa ku weynta arrinta haddaad wax fudud moodaysaan saas weya xadiidku saxiix weeyaan qaala xadahanaa bishr bnu muxamedin qaala akbaranaa cabdullaahi halkaa haddaad arta cabdullahi fadhiga wa iبn mubaarak almarwazi cabdالlahi iبn mubaarak almarwazi akhbaranaa cabdالlahi بn mubaarak almarwazi imaamkii waxaa weye qiimaha badnaa wey saaxiب اlkhasa'ir اlxamida wاlfadaa'il اlkahiira khasa'ir fara badan iyo wuxuu leeyahay manaaqibaad fara badan ninka la yihahdo cabdالlahi iبn mubaarak meel walba oo khayr iyo wanaaga caan bu ku ahaa xagga jihaadka hadday noqoto xagga xajka hadday noqoto acmaasha biriga kale hadday noqoto samafalka iyo sadaqada iyo ixsaanka addoomaha loo ixsaan fal hadday noqoto kulu hada wuxuu ahaa qima meesha u koraysa ninkaa saga cbdullahi bin mubarak le radi allahu canhu qaala wuxuu yihi akhbaranaa yaxya bnu ayub qaala xadahanaa abu zurcata ibnu camr bnu jariir can abi hurayrata radi allahu canhu qaala ataa rajulu nin baa u yimid nabiy nabiyallahi nabig ilah alayh salam faqaal man taamuruni yaad i amraysaa inaan u baarifalo qaala bira ummaka hooyadaa u baarifal uma caada waa ku celiyey faqala nab wuxuu yihi bira ummaka hooyadaa u baarifal baan ku yidhi uma caada yaakalu faqala wuxuu bira ummaka hooyadaa u baarifal uma caada waa ku celiy faqaala bira ummaka tan wuxuuba gaarsiiyeyba afar buuba gaarsi uma caada raabica faqaala bir abaaka laakiin xadidkaa soo maray saddex baa hooyada ka afaraad abah saxiix weeya xadiidkuse kii hore mu ilan xoojinayaa baabu wuxuu ku saabsan yahay biru waali biru waalidayhi wain dalama a labada waalid oo loo baarifalo qofka labadiisa waalid in u baarifalo wain dalamaa haba dulmiyaane oo sida dadka kale oga ficil qaadani waalid ugama ficil qaadanaysa xataa hadday ku dulmiyaan oo aragta inay hadal iyo qowlba ay waxaan aan ku qabanin ay ku marsinayaan soo waalid maaha waxaa weeyaan fowqa fowqa kuli shaksi weeyaan wakast wixii macsiya aan ka ahayn wixii munkar ilaahay xuquuqdiisa hadday galaan waalidka laga aqbali maayo lianna laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq allaha khaaliqa wax lagu caasin waalid lagu maarata adeeci maayo waalid iyo muxuu aha madax iyo waxaas oo dhan ba ilaahay baa ka weyn subxaanahu wa tacaala laakiin markay arrintu tahay arrin aan gaarsiisnayn xalkaa gaarsiisnayn oo adiga un kugu khusaysa culeys adiga kugu ah culays baa ani la darteed waalidkaa caas ugu noqon maysid ah, wain dalamaa ha ku dulmiyaanaba xadathanaa xajaaj qaala wuxuu yihi xajaaj bin minhaal asulami ninki la dhihi weyaan qaala xadathana xajaaj baa noo waramay ibn minhaal qaala xadathana xamaad xamaad ibnu salamata ibnu dinaar can sulaymaan ataymi can saciid alqaysi waxbaa laga yar sheegaa asagaa saciidkaasa wax laga sheegaa xadiidkana dacfiga aad arki doonta sababtiisa saciid alqaysiga weeyaan saciid alqaysi maqbuul weeyaan qaala can ibni cabaas maqbul haddaad maqashana mutaabaco u baahan yahy hadaan mutaabaca loo helin waa tuuri la aqbali maayo maqbulun cinda almutaabaca loo wadaa can ibni cabaasin cabdullahi ibni cabaas ibni cabdilmuطalib alhaashimi ibni cami rasuulillaah turjumaan alqur'aan radia allahu canhu wa ardaah saxaabi jaliila dhowliya toban jir bu ahaa markuu nabiga dhibanay maca dalika cilmigiisa hade xabru lagu magacaabay xabru lumma nabi maxamed alayh salaatu wasalaam caalimkeedii waxyaalaha mucdilaadka ee culculus markay uh, cumar radi allahu canhu ay soo waajahaan asagoo yar buu soo kusoo dari jiray golaha golaha sare iyo majliska sare ee uu la tashado cumar ayuu asagoo yar soo dhex fadhiisan jiray markaas odayaasha markay ku adkaato asaga ka jawaabi jiray ibnu cabaas radi allahu canhuma nin wuxuu ahaa ducaysan abu hureyraha soo maray inaga uducey kana inaga u duceeyey marka ducadana waa inaad ku dhex wadaan waxbarashada ducadana waa inaad waxbarashada u wadaan waxaa la yidhi doqonqufacda meel laga soo gaarayna ma taqaana maqasheen a barnaamijdan hadda dafuulka ee isgarabyaaca hala joojiyo waalidka waa badan yahay kii ku dhalay baa waalid kuwa ah, kii kaa weynaabaa waalid kuwa ah, kii wax ku baray baa waalid ku ah intaba waxay u baahan yihiin in eh, muxuu ahaa laga ducaysto oo eh, la ogaado ah, khasab arrin laga maarmaana weeyaan arrinta wa arrin laga maarmaan ogaanteeda lahada qaala wuxuu yihi ibnu cabaas wey radia allahu canhuma qaal maa min muslimin muslim ma jiro hadda marka waa athar ibnu cabaas uu warinayo oo mawquuf ah maa min muslimin muslim ma jiro lahu waalidaani laba waalid u sugnaaday laba waalid laba waalid buu leeyahy muslimaani oo muslima labaduba ah yusbixu ilayhimaa yusbixu bariidinayo ilayhimaa labadooda bariidin subax aroortii u tegay oo bariidin maxaa ku bariideen buu dhihi laga yaabaa caruurta qaar waalidkood inayna bariidinin ayaa laga yaabaa oo maxaad ku baridin ba ayna dhihin yusbixu ilayhimaa muxtasiban asagoo ajir raadsanayo ilahay buu ku raaligelinayaa ilaa fataxa allahu ilahay wuxuu u furaa baabayna laba albaab u furaa yacni min aljanati jannada looga furaa wain kaana waaxidun waalidkii hadduu hal yahay oo mid nool hal mid uu nool yahay kii kala dhintay oo uu bariidiyo fa waaxidun hal albaaba loo furi wain aqdaba axadahumaa midkood aqdaba hadduu ka cadhaysiiyo axadahumaa labadii waalid mid kamida lam yarda allahu ilahay kama raadli noqonayo canhu xaggiisa xataa yardaa canhu ilaa waalidkii uu ka raadli noqdo qiila waxaa wa in dalmaa hadda ayagba naga gardaran yihiin oo na dulmiyaan xataa qaala wuxuu wain dalamahu haba dulmiyaano so waalid ma aha xadiidku daciif lisnaad weeyaan oo ninkaas hadda aan soo sheegnay baa ku jira saciid alqaysi ninkaas daciif lisnaad majhuul wey albani saasuu leeyahay saciidun majhuul qaala baabu wuxuu ku saabsan yahay liini hadalka oo loo dabciyo liwaalidee labada waalid labadiisa waalid qofka inuu hadalka u jilciyo oo sida dad caadi ah aadan oola hadlin sida dad caadi aadan ooga hortegin oo hadalka u damciso oo hadalka u jilciso oo aadan ku taagtaagin hadalka arrintaa iyada ah qaala xadathana musadadu ibn musarhadin albasri imaam cadiima weeyaan oo sheikh lbukhaari wakayrihi min kutub eh, sitadoo dhan mawdaahe qaar kamid ah weeyaan musadad ibn musarhad ibn musarbal albasri raximah llah bukhaari waa kii yihi musadadun kasmihi magaciiso siduu magaciisa musadad u yahay yuu u yahay musadadu mufacl ma ogdahay musadadun kii la toosiyey kii la toosiyey cala sawaab ninkaa toosan wey musadad ey musawab magaciisu ilaahay raaciyeyba marka magaca fiican carruurta loo bixiy waa fiican tahay leanna inta badan asmaadu musamayaadka saameyn bay ku yeeshaan qofka aduu magaca fiican loo bixi magaca raja laga qabaa inuu raaco qaala wuxuu yihi xadathana ismaaciil ibn ibraahim alimaam alcadiim ismaaciil ibn ibrahim ibn miqsam ibnu culaya ayuu naanaysku yahay hooyadii baa culaya la dhihi jiray oo loogu abtirin jirin jiray logu abtirsirin jiray ismaaciil ibn ibraahim bin miqsan weeyaan qaala xadathana ziyaad bin mikhraaq qaala xadathanii daysalah ibn mayaasin annahdi qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa maa najdaad maca najdaad kuwa najdaadka la yidhaahdo yaan macooda la joogay najdaad najd binu caamir in la yidhaahdo khawaarij ah oo xaruuri ah ayaa hogaamin jiray ardadiisi oo dhan iyo xertiisa waxaa loo bixiyey najdaad baa loo bixiyey marka ha najdaad baa loo bixiyey kuntu waxaan ahaa maca najdaad nimanka najdaadka ee najdi raacsan ninka xaruuriga ee khawaarijta raacsan baan macood ahaan jiray hadda qofkaad maciisa ahaato un baad akhlaaqdiisii iyo edabtiisa qaadane wixii marka ay qabeen wax kamiduu ninkan raacay oo qaatay waa niman qulugu badan oo wax isku adkeeya oo dunuubta kabaa'irta ah oo lagu gaaloobiyo diinta looga bixi ayay dhahaan dadkii maxaa soo haray marka insaanki oo bashar ahoo dambaa dambaabi ama kabiiro ku dhici ama saqaa'irti daa'imi intaba haddii la dha waa gaaloobeen marka muslimiin badan bay gaaleeyeen gaaleyntaasna salka waxay ku haysaa inay banaysanayaan dhiigoodii iyo maalkoodii banaysan waa la baabi'in karaa waa la layn karaa waa laisku qarxin karaa waa la tumi karaa waxaasa ka dhalanaysa waxaasa ka dhalanaysa marka waxaa weeyaan maa buniya calaa fasaad fahuwa faasid weeyaan wixii faasid lagu dhiso faasid unbuu dhali faasid unbuu dhali marka hore waxaa lagu dhisayaa qofkan asaga waa gaaloobay baa lala soo boodi hadduu gaaloobayna dagaal maxaa inoo dhexeeya saasaa marka kasoo baxaysa kuntu maca najdaad fa asabtu waxaan ku dhacay dunuuban dunuub baan ku dhacay buu yidhi laa arahaa aanan u arkin ilaa min alkabaa'ir inay tahay maan arkay saas xukumaya dunuub baan ku dhacay kabaa'ir inay tahay baan soo arkay hadday kabaa'ir noqotayna anaaba khatar ku sugan saasuu soo wadaa fadakartu dalika libni cumara cabdullaahi bin cumar baan u sheegay oo idhi war dunuub baan ku dhacay kabaa'ir inay tahay u arkaa qaala wuxuu yidhi mahaya maxay tahay ah, waxbaa iskakii khaldan bal dembiga aad leedahay waa kabaa'ir weeye bal noo sheeg qultu kada wakada waxaa hebel waxaa hebel baan sameeyey qaala wuxu leysad hadi min alkabaa'ir kabaa'irba ma ahaba ah kabaairtii dunuubta saqaairta way kabaair ka dhigeen kabaairtii oo gaalnimo ka dhigeen soo maarte way sii durugsanayeen xagga usii wada quluga xaggiisa loo sii socdaa dunuubahan kabaa'ireen baa kabaa'ir lagu magacaabay kuwii kabaa'irtaana gaalnimaa la gaadhsiiyey gaalnimo haddii la gaadhsiiyana dil baa ka imaaday iyo dhiiggii iyo xoolihii oo la banaysto iyo qarub iyo qarib baa ka imaaday waxaasoo dhanna waxaa salka ay ku haysaa suuu fahmi shareeca shareecada oo si xun loo fahmay iyo iyadii oon la qaadanin fahamkii salafulumma ay u fahmeen aan la qaadanine jeebka un laga qaato iyo meelo u maaragtay aan munaasabahen laga qaato taasaa waxaanu dhan salka ku haysa oo haddaad u fiirsato khawaarij murji'a raafidatu shiica waxaasoo dhan firaq alqadariya giddigood maxay ku dhumeen cadama fahmihi saxiix bima fi lkitaabi wasunna calaa fahmi salafi saalix taasay way ku khasaareen shareecadii bay si qalad u fahmeen qur-aankii iyo sunnadii fahamkii saxda ahaa ee salafka laga qaadan lahaa iyadoo diinteena waxaa weeyaan abtir bay ku socotaa soo maa alisnaadu min addiin soo maha sanadku diintu kamid yahay fulan can fulan can fulan can fulan bay ku socotaa sidii culummada iyo diinta laiskugu dhidhiiba si aan ahayn oo un meesharo abtaro san an umaa wax lagu qaatay kadib deena waxaa ka imaan tasarufaad khaati ah iyo tallaabo xun ayaa meeshii salka ay saartay laysat haadihi min alkabaa'ir baa horta qabso huna kabaa'ir haddaad maqasho tiscun sagaal weeye alishraaku billaah yani sagaal baa u waaweyn baa laga hadlayaa ilaahay oo loo sharig yeelo waa dunuubta waaweyn ee lala imaado kuwa u waaweyn oo u koreeya weeyaan oo qofka ku dhinta aan loo dhaafayninba wa qatlu nasamatin naf oo la dilo xaq darana lagu dilo oo khawaarijtaa qabta in dadka laiska laayo oo dambi kabayruhu gala intii la dhalo laiska dilo ayagaa qaba ayagiibuu u sheegaya inay dhex fadhiyaan kabayra haddaad dooni meel kale u doonine waa dadkaad gaalaysiinaysaan oo deena dilaysaan walfiraaru in la cararo min azaxfi laga cararo dagaalka iyo markuu gurguuradka muslimiinta gaalada intay dan isku keento dagaal isku keeno laisku dhaco marka ha cararin baalaxoofto lama baahna marka hore aad baalaxooftayso laa tatamanaw liqaa alcaduwi bu nabi alayh salaam cadow la kulankiisa marka hore baad sii baalaxoofteen oon raadsanin markaad la kulantaan fasbiru sabra markaa ha cararin walfiraaru min azaxfi mxuu aha gurguuradka cararka ee dagaalka zaxfigu waa marka dee dadku ay xaaladu iltixaam gaadho oo muslimiinta iyo isku dhacaan jilbaha lagu siqaayo markaa ha cararina waxay kamid tahay dunuubta kabaa'irta sabcu mubaqaadka ku dararay xadiidka saxiixeynka waqad falmuxsanaati gabadha muxsanada ah mamnuucat cirdi walbad la xifdiyey muxsan waxa weya waxaa la dhahaa waxaa la ilaaliyey la ilaaliya muxsan la dhahaa min alxisni baa laga keenay jidaarka iyo derbiga iyo waxareerka lag waxaas oo xisni baa la dhahaa gabadhuna muxsana waxay ku noqotaa bilislaami wa alxuriyati walcafaafi wataswiiji qur-aanka kariimka afartaa buu sheegaa muxsan markii laga hadlayo s afartaa baa lagu idlaaqaa waxay gabadhu muxsana ku noqotaa oo maaragtay lagu ilaaliyaa islaam inay muslimo tahay soo maaha qur-aanka sooma sheegin waman lam yastadic minkum marka islaamki waa ko laba waxaa weye alcifa dhowrsanat dhowrsanaashihii muxsanaati hayr musaafiaat inay dhowrsan tahay oo xumaan ay ka dhowrsan tahay saddex waxaa weeyaan taswiij inay guursatay haddii naagto ay nin guursatay ninkeeda ku dhowrsan tahay ku ilaashan tahay looma dhawaan karo walmuxsanaatu min annisaa waa ku ilaha qur-aan ku yidhi mida afaraad waxaa weeyaan alxuriya gabadha dee xor tahay dalika adna an yucrafna falaa yuudayn waxa weeyaan way ka duwan tahay addoontan cawradeedii iyo meela qabada wejigeeda madaxeedi laska fiir lasii gada lasoo gadaa laska fiirinayo maaha iyado waa dhowrsan tahay xorriyadaas ayay ku maaratay afartaas ixsaanka lagu soo arooriyaa marka gabadh dhowrsoon oo xumaan maskaxdeeda maankeedba inuu ku jirin oo la qadfo alitihaamu bizina in zina lagu tuumaysta la yiraha middaas waa maarata way xun tahay lais yiraha adoon wax xumaana ku arkin kuna maaratay kana maqlin inaad iska qadafto dunuubta waaweyn bay kamid tahay kabaa'irtaa waqadfu almuxsana gabadha muxsanada ee la dhowray oo zina iyo xumaanba ka dhowrsanay cafiifada ah oo xumaan lagu tuhmo lagu gano wa aklu riba ribada oo la cuno bianwaaciha thalaatha saddexdii noocee ribaau lqardi iyo ribaau ziyaada iyo ribaau lfadli saddexdii noocba ee ribada u qaybsami jirtay wa aklu maali lyatiimi agoonka aabihii uu dhintay xoolihiisa oo la cuno maal yatiim agoonka ilan waxaa weya waxa badan maanta agoon wey agoon iyo rajayaa badan haweenkaa badan ragga iyo haweenka yaa dhinta yaa dhimasho badan ragga inta hadda meesha fadhida inta agoonaa waxa laga iyo inta raja waa isma dhowa isma dhowa u fiirsaa adiga soddon sano yay hooyada sii dambeen soddon sano afartan sano iyo ninkii oo dhintay iyay sii nooshahay sii nooshahay allahu aclam sir baa ku jirta meesha xikma ku jirta meesha xikma ku jirta nabigeena alayh isalaatu wasalaam markuu ka muxuu yidhi man axaba an ha an yunsaca low fi fii cumrihi fii atharihi ha yumsad fii atharihi haye yumsad lahu fii alihi xoolihiis in loo badiyo ninka rabo cumrigiisa loo dheereeyo falyasil raximkana waxaa ugu dhow caruurtaa dhashay soo saama marka hooyada waartay wax dhibaato ay la kulmayso iyo sabirka ay ku jirto iyo sidina hah u dheynin meel la uga carareyni meel la oga aadeynin ya abuu waa safri iyadii halkii fadhidon baa loo imaan carrata dhex fadhido soo maarti waxa ayada ay cuntada ayada ilmaheeda ka horreysiini marka aba waarata alaab loo sii diyaarinaya waxaasoo dhan marka waxaan umar fahmi karnaa inay hooyadu xaggaas ay ku badbaaday hooyada ku badbaaday walidaalika inta maaragtay saldhig ama markas agoon lagu xareeyo waad aragtay inta agoon lagu xareeyo agoonta agoonta lagu hayo rajooyinkii baa yar rajooyinkii aad bay u yar waa kooban yihiin aad bay u yar waxaa u badan waxaa weeyaan agoomaha aabayaasha dhinteen wey saasa u badan marka aad ha la ogaado wey macakrimalyatiim wailxaadun in la leexdo xaqa laga leexdo fi lmasjidi masaajid gudihiisa adoo masaajid ku jirta inaad dad xamato dad caayido wax ka sheegto xumaan aad ku dhex jirto masaajid gudihiisi lama baahna masjidka haddii masjid lxaraam la yidhahdana qur-aanka kariimka iyo waman yurid fiihi biilxaadi bidulmin nudiqu min cadaabin aliim aku ilah ilahi subxana wa tacaala ninkii la yimaado ilxaad shirkigii iyo kufrigii iyo bidcadii waxaas dhan baa ilxaad soo wada galaya cadaab baan adhansiinaynaa ayuu ilahi dunuubta kabaarta waladii midka yastaskhiru ku jeesjeesa dadka dadku ku jeesjeesayaa wa bukaai lwaalidayni labada waalid oo buka bukaau lwaalidayni labada waalid oo ooya min alcuquuqi bay ka mid tahay labada waalid ood ka ooysiiso caasinimada u waaweyn bay kamid tahay ood ciisho oo ilmihii iyo waalidki waladkiisii intaa uu lahaa ilaahayow ii gaarsii meelha maarata ku farxo igaga farxsiiyo ma ciila bukaa lwaalideyn min alcuquuqi bay kamid tahay qaala lii ibnu cumar baa wuxuu ugu yidhi atafraqu min annaar naar ma ka cabsanaysaa min alfaraq cabsida marka qofku u cabsa halkaa maskaxda yaa yaa xanuunaysa halkaasa maskaxda atafraqu min alfaraq min annaar ma ka baqi watuxibu ma jeceshahay an tadkhul ljana inaad janno gasha ma jecesha labadan baa in loloo ordayaaye in naar laga badbaado jannada la gale qultu i wallahi ha i wallah ha nacam wey iidu wallahi baan ku dhaartee marka qaala wuxuu yihi axayun waalidaaka qofka asagoon la dhaarinin waa iska dhaaran karaa mararka qaar ta'kiidan limaa yaquul isagoo adkeynaya qultu waxaa axayun waalidaak haddaad rabto janno inaad gasho naara ka badbaado waxaan ku weydiini axayun waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiin qultu waxaan cindi ummi hooyadii baa nool somaarti aaba teg qultu cindi ummi hooyadii baa nool qaala wuxuu yi fa wallahi baan ku dhaartay low alanta lahal kalaama haddaad hadalka u jilciso wa adcamta ha dacaama cuntadana aad quudiso latadkhulana aljanna jannaad geli ma majtanabta alkabaa'ira dunuubta waaweyne naarta lagu galo intaad iska ilaalinayso haddaad dunuubta kabairta iska ilaalinaso waalidkaana un aad ka shaqa dhigato maaragtay inaad ka farxiso hadalka u jilciso cunto siiso janno gashay haddaad janno rabto kaas xadiis saxiixa ah weeyaan qaala musanifu raximah llah xadahanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn abu nucaym waa nin hiqa ah lagu ijmaacsan yahay inuu hiqa yahay tashayuc iyo tadliis waxaa ugu sheegaan lakin wa hiqa qaala xadathana sufyaan sufyaan ibnu saciid bn masruuq athawri amiir lmuminiin fi lxadiid can hishaam bni curwata ibn zubayr can abihi aabihiisa curwa bnu zubayra axadu fuqahaai sabca fi casri taabiciin ayuu kamid yahay curwe iska ilaali toddobadii fuqaha sabca la baxday fuqaha sabca fi casri taabiciin curwaa kamida biduuni nisac hadalaan qaala wuxuu yidhi fii qowlihi tacaala ilahay hadalkiisa uu yihi waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma labada waalid garabka u jilci oo isku dullee una naxariiso naxariis bay kaa tahaye naftaada ma dulaysid ma duleynaysid naxariis darteed ayaad iskugu jilcinaysaa a ah, qaala wuxuu yidhi aayaddaas oo fasiraayo curwe laa tamtanic ha diidin min shayin waxa u diidin axabaahu ay jeclaadeen marka khulaasat alqowl hadalkii oo duuduuban a ah, wakfid lahuma janaaxa dulli min alraxma waxaa weeyaan laa tamtanic min shayin axabaah waxay jeclaadeen ayagi ha diidin ha ka horkeenin adiga Ah, wax kala la imaanin ah, oo amar diidin ah, khilaafin waxay ayaga waalidka jeclaadeen marxaban unbaad dhihi labeyka marxaban saaan dheh saxiixulisnaad xadidka sanadkii saxiix weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay jazaa lwaalideyn labada waalid jazahooda iyo abaalkooda labada waalid jazaha iyo abaalka ee abaalgudka loo abaalgudayo labadaada waalid ma loo abaalgudi karaa wey max laga hadlayo abaalgud waalid ma u abaalgudi kartaa aslanba oo khalaas abaalkaada waan guday laga bilaaba hadda waan siman nin walba wuxuu la imaado yaa lagula camalfale oo lagula shaqaysani ma dhihi kartaa mise weligaa uun ka laadlaadi oo waalidkii xuquuq unbuu kugu leeyahay waa ka talabkaa labada waalid oo loo abaalgudo qaala xadahanaa qabisa qabisat ibnu cuqba qabisa ibnu cuqba asawaai qaala wuxuu yihi xadathanaa sufyaanu wathawri can suhayl ibni abi saalix samaan can abihi abihiis o abu saalix samaana magaciisana dakwaan baa la dhahay can abi hurayrata radia allahu canhu adawsi can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yihi laa yajzii waladun walad ooma abaalgudo waalidahu waalidkiis ilaa an yajidahu inuu helo mamluukan isagoo laleeyahay fa yashtariha uu soo iibiyo oo fa yuctiqahu deen uu xoreey mooyane waalidkaa oo addoon oo laleeyahy silsalaad ku xidhan oo la addoonsan oo lagu shaqaalo ah reerka la haystaan carruurta yar ay eh, adeegsanayaan ayaad artay oo la haysto waa soo furatay markaas abaalkii waa u gashay waalidkii abaal baa u gashay yani waxa ugu ugu weyne lagu tilmaami karo wey ilaa birigooda iyo samafalkooda waa badanya waan arki doonaa cumar cabdullahi bin cumar oo caddaynaya inaan waalid abaalkiisa maanaa la gudi karin lakin xadisku wuxuu ka hadlaya waxaa weeye abaalada waaweyn ee waalidka loo galo ayay kamid noqon karaan laa yajzi waladun walad ma abaalgudo waalidahu ilaa an yajidahu inuu helo mamluukan sow laleeyahay oo fayshtira uu soo gado hadduu soo gado faxtiqowdan waxaa weeyaan waa iska waa iska un tamaam kalaam ama waa ta'kiid waxa weeyaan fayashtariyahu taasaa ku filan kol haddaad waalidkaa oo addoona soo iibiso mujarad uu mulkigaada soo galay buu ku xoroobaya waan ku xoreeyay kaagama baanaba baahnaba haddaaba soo gado gacantaada soo galo huwa xorun leannahu dadkaas maxaarimta ah ee isdhalay usuul iyo furuuca ah, isma adoonsan karaan isma adoonsan karaan xadidku xadis saxiixa weeyaan qaala wuxuu yihi musanifka raximah llah xadathana aadam binu abi iyaaski weeyaane asacdi qaala xadathana shacb bn xajaaj alwasidi qaala xadathana saciid bin abi burda qaala saciid bin abi burdata bin abi muusa alashcari samictu waxaan maqlay buu leeyahay saciidkaasi abi aabahay aabihiisna waa abi burdata bin abi muusa yuxadiثu asagoo waramaya anahu shahida ibnu cumara cabdullaahi bnu cumar buu xaadiray oo la joogay warajulu nin yamaaniyu nin reer yamaneed ahna yaduufu bilbeyti kacbada uu dawaafayo xamala uma waxaa lu hooyadii xumbaaray <clears throat> waraa dahri dhabarkiisa cabdullahi bin cumar oo kacbada dawaafi waxaa arkay nin reer yamaneeda yaman dhulka layidhaha ka imaaday <clears throat> masaafo ka fog wey maka kacbada ka fogta <clears throat> marka hooyadii buu dawaafinaya kacbada dawaafka camalka marka kacbada la dawaafaayo waa xilli qofka uu aada usoo daalay wey hadduu dawaafulquduum yahayna safar dheer buu kasoo galay hadduu dawaafulifaado yahayna yooma xajil akbarkii buu intuu soo maray oo acmaasha ugu cusre soo maray oo min carafa ilaa musdalifa ilaa mina jamaraadkii jimrat lcaqaba wixii o dhan isagoo tacbaana iyo kacbada soo gaadi xilligaas isagoo oo xaaladda ku sugan ayuu yaduufu dawaafaya bilbeyti xamala ummuhu isagoo hooyadii xumbaarsan waraa dahri dhabarkana ku wadaa tunka ku wada yaquulu markaasu wuxuu leeyahay inii lahaa baciiruha almudallalu in udcirad rikaabaha lamudcaru ayuu leeyahay gabadhaasuu qaadaya oo marka yuu hooyadiis ayuu kacbada dawaafinaya marka hadaladaasnu ku hadlaya sidaasa markuu yaraa loo heesi jiray o kale lagu saaxin jiray oo kale tiibuu maanta hooyadii dhabarku wadaayo uu gabyaayaa ini laha baciiruha almudallalu in udcirad rikaabuha lam udcari inii anigu lahaa ayada hooyadii wey waxaan ahay baciiruhaa ratigeedii baanahay neefkeedii baan ahay almudallal weliba la leeliyey neef rati ah oo hayin ah oon dhaqaaqaynin oo culus oon looga baqaynin inuu buubo ayaan u ahay bu yidhi aan u ahay Ah, ila xoolaha awrta qaarkood aan si fican ulaaliyaan waaba buubiba buubiba markaasay deen rarkii oo dhan dhigay oo gadaalka rutuubay marka aniga miyi sidaase neef neefgeeda waxaan u ah weliba mudallal ah. in udcirat rikaabuhaa haddii rikaabkeedii ay saareed laga argagixiyo oo muxuu ahaa la buubiyo ama lagama laga damajiyo waxaa tidhahdaba lam udcar aniga lama damajinaayo ama lama argagixinaayo ama ma buubaayo ma buubaayo ani hadduu neefkeeda xataa midka mahayinka laftirkiisa la qudqudeeyo oo meelu lagaga soo boodo waa laga yaba inuu mararka qaar yar buubo aniga marna ma buubaayu leh ma buubaayo waan wadi buu leh wuxuu sidaa kusoo gabyaba uma qaala wuxuu yihi yabna cumar cabdullaahi bnu cumarow aturaanii ma u malaynaysaa maya aragtaa jazaytuha inaan u abaalguday hooyaday mau abaalguday buu yidhi qaala ibnu cumar wuxuu yihi laa maya walaa bizafratin xataa neef dhow waaxidatin keliah hal mar oo neef dhowday hal maroo neef dhowday zafrada waxa la dhaha zafir zafir iyo shahiiq baa jira zafirku waxaa weeyaan xanuunkii markay foolinaysay ay foolinaysay hal mar ay fuu uftira xataa xataa ma abaalgudi kartid bu yiri ha markay foolinaysay hal mar ay intay bishinta qaninta ay tiri taasaaba abaalgudi karinba iska dhaaf wixii kalaba intay caloosha kuwala cadooga dhibkiisa xamliga culayskiisa foorshii dhalmadii nuujintii dhibkii intaad la taagneed iskaba dhaafe hal mar oo maaragta ay neefsata xanuun dartee ay la fuu ayaadan xataa abaalkeeda gudi karin uma daafa ibnu cumar cabdullahi bn cumar baa dawaafay kacbadi dhawaafka lagu jiraa faata lmaqaama maqaamu ibraahim buu yimid fasallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday uma qaala wuxuu yii watakidu min maqaami ibrahim musalla markii kacbada dawaaf kadhig laba ragcadood baa la tukadaa uma qaala wuxuu yihi ibnu cumar yabna abi muusa ibna abi muusa waa kee abu burdihi wey abu burdow ibna abi muusa la ina ina kula ragcatayni laba ragcadood oo kasta tukafiraani waxay dhaafaan ma amaamama waxa ka horreeyey laba ragcadooda tuka dab waxay ka horreya la dhaafi salaatduxada tuko witrka tuko salaatulwuduga tuko taxiitulmasjidka tuko wixii kaa horreeyey dembigaaba la tiraya oo la baabinaaya faatbic sayiatin xasanatan xuha wax alla wixii sayiaad la imaatay salaadun ka dabagey adiga ha marka ilahi le ina alxasanaatu yudhib min asayiaat ninkii saxaabiga ahaa ee islaan ajnabi ah oon u banaanayn dhunkaday cabaadaya soo orday masaajidka yimid ee nabiga aleyh isalaatu wasalam yar toobad ma tuka yiri salaad markii la tukaday u yiri khalas waa lagu dhaafay salaada marka dembigaa lagu dhaafaa dunuubta ilahay ku dhaafaa subxaanahu wa tacaala marka laba qiso marka isku keenay oo asagoo ibnu cumar radi allahu canhu ka hadlay salaada iyo ajirkeeda iyo ahmiyada ay leedahay iyo waalidka iyo birigiisa oo maxal shaahidka meesha loo keenaya xadathana cabdالlah بن صالح qal xadathani leyt qal xadathani khالد بن يزيد عن سعيد بن أbي هiلال عن أbي xاazim عن أbي mرةa mawlaa caqيل أن abا هurayra kana ysتkhlifhu marwanu marwan بن الxakم ninki la dhihi jiray ayaa khaliif ka dhigi jiray oo oga tegi jiray magaalada madiina markuu madaxda ka aha marwan ayuu madax oga tegi jiray abu hurayra abu hureyrow dhiisigii buu ka ahaa marwaankan abu hureyra marka qaar loo dhiibi jiray xilka wa kaana yakunu wuxuu ahaan jiray bidilxulayfa abu hureyra marka meesha dilxulayfa la yirahdo deganaa oo waad alcaqiiq la yidhaahdo reer madiina ay kasoo xarmadaan miiqaadka u ah halkaasa marka yuu ahaan jiray fa kaanat umuhu saxaabiyad wey hooyadiis jaliila ah allahu canha abu hureyre fii beytin guri bay deganeed wa huwa asaguna fi aakhira guri kalu deganaa hooyadiina qol bay degan tahay isagana qol buu degan yahay qaala fa araada an yakhruja markuu dabco inuu baxo oo uu ciddii magaaladii iyo shaqadii wixii u ahdo waqafa calaa baabiha albaabka hooyadii intuu istaago faqaala dhihi assalaamu calayki yaa ummataah assalaamu alayka calayki assalaamu nabadgel aley korka ya ummata hooyooy buu le ya ummataah mm-hmm. yaa ummi be marka taada iyo alifta labadaba ciwad wey marka laba ciwad bu iskugu keenay waana waxaa la yidhaahdaa munaada manduub munaada manduub litawajuc iyo tafajuc iyo waxbaa loo keenaa yaa ummataah raxmad iyo maarata dhibrid iyo iyadoo marka hoyoy waraxmat ullahi ilahay naxariistiisa wabarakaatuhu iyo barakadiisa korkaad ahaato hoyoy bule hadda dadka dhalinyarada qaarkood maama bay dhahayaan iyo eh, maamadi waxay tiri iyo musegiga wuxuu yidhi waxaasa beriyahan la shubaa waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa tallaabo tallaabo xumadii baa irfka laga bilaabaya a ah, waxaad arkaysa laba isla hadle museygi museygasaa yiri museyga isoo diray museygi war musey waayo intanoo nin baa musey la dhahaaye aw aabihi aabo in la dhahaa laga kibraaya soo ma artid marka arrimahaas waa arrimaha xunxunka ah aqlaaq xumada ehena soo gashay kamid tahay wa maaratay gaaladu waa ogtahay oo saaxiibnimo iyo wada qabsi iyo wada waxaasay arrintu iska tagtay marka dambe lakala tegey waa la kala tegey waxaa la yidhahda alricaya alijtimaaciya meelahaasi dhex fafadhiyaan odayaashii hooyooyinkii aabayaashii wax caruura iyo wax dhuriyaa ay leeyihin oo cilaaya markii waayeen dowladdii baa hadda la wareegtay dowladdii baa la wareegtay oo shaqadooda qonto ka ah fayraskii koronaha eberka dhigaya ayagoo meelo ku jira meelahaas ku jiraan oo ku baaba marka wuxuu leeyahay waa yaa amataa fataqulu hooyadiina waxay dhihi ilmaha haduu baari noqdo hooyadana baarin bay sii noqon soo maa fataqulu waxay leedahay iyaduna wa calayka asalaam yaa bunaya wiilkeygiiyo waraxmat ullaahi wabarakaatuhu fayaqulu wuxuu leeyahay raximaki illaah ilaahay ha kuu naxariisto kamaa rabaytanii saad ii barbaarisay sagiiran xaalaan ahay mid yar markaan yaraa waxba qabsan karin saad ii barbaarisay oo igu dabacsaneed ilaahay ha kuu naxariisto maanta fataqul iyadona waxay dhihi raximaka allah allah kuu naxariisto kamaa kamaa barartanii saad igu barifashay <clears throat> kabiiran xaalan ahay xalli aan weynaaday ama marka adig weynaata labada way noqon karta markaad adigu weynaata adna waa i oo yarintaadii dhibkii aan kula soo maray waxba hadda culays iguma hayo kol haddaad markaad weynaata iyo abaalgudda ibaarifashay uma ida araada markuu doono abu hurayra an yadkhula inuu galana markuu shaqada ka imaado guriga imaado iyadu ka bilaabi sanaca mithlow sidii buu ku samayni asalaamu calayka ya umataha waraxmat ullahi wabarakaatuh raximaki illah kamaa rabaytanii saas saasuu leh aayaddii buu ku camalfalayaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabayaanii sagiiraa soo maarti ilaah u naxariiso sidaan yaraanta igu naxariisteen meesha marka waxaa weeyaan waa daqdaqat lmashaacir baa la yihahdaa qofka in dareenkiisa laliligo dareenkaada la laliligaya oo waalidkan hadda adiga aad indhaha ku taagaysa hadalkiisa kula xumay waxaysan bal adiga seed ahaan jirtay markaad yareed ma sidan m kudhibi jiray m noloshaada see ku ahaa so kii maaha saan kuusoo qaaday kuusoo koriya kuusoo waday maaha ha marka halkaa haddii adigu kaa soo qaaday adna maanta halka ka qaad asaa macnaha marka aljazaau min jinsi alcamal waay aljazaau min jinsi alcamal hadda camalkaada intuu yahay mujazuuna ahaanaye de isjir weeyaan oo waxay dhahaan culummadu oo bitatabuci waalistiqraa'i waxaa lagu ogaaday yani arin e, e, biyo kabadhicmaan ahoo mutafaq calayhi ah. waxaa noqotay macaasida addoomuhu ay adduunka ku galaan qaar waxaa jiraan aakhare lagula sugeyn maxaa kamid a ah? ya cuquul waalideyn maba dhici kartaba wax dhici kara maaha inaa caasi intuu weladku noqdo ilmi ilmo baaria u dhaldhalo maba dhici karto a wax dhici kara maba haba marka arrintu waxa waya jaza min jinsi camal marka hadday nool hadday noolaayeen oo baarinimada xoogow si kaa noqoto hadda ay dhinteen ood yar shallaayayso leedahay way dhinteen hadda maxaan sameeyaa nabigeena alayh salam wuxuu caddeeyey biriga waalidka inuuna goyn xataa dhimashada waa soconaya a in loo duceeyo in sadaqada loo bixiyo in muxuu ahaa la xiriiriyo qaraabadoodii waxaasoo dhan ba ducadii waxaaso dhan ba soconaysa marka marba ma go-aysa janis marna lama waayine weli janis baa la haystaayo fursade kii u nool yihiinowna ku faraadkow kii ay ka dhinto ka dhinta ay ka dhintayna isagana fursada u banaanay ducada hala kududsado oo sadaqada ha bixiyo oo ha ka warhayo oo qaraabadoo xaggooda ka imaan jirta ha xiriiriyo oo arrimaha hala socdo sidaas weeyaan xadiidkan eh, hadda markaa eh, Eh, sanadkiisa dacfiga ku jiro ninkaa saciid bin abi hilaal yiraahdo yaa wuxuu ahaa isku yar darmaday waa sida uu sheekh alalbani uu yiri culimada qaar baa ku diidan oo le axad sheegay in saciid bin abi hilaal uu ikhtilaad ku dhacay maba jirtaba axad sheegay ma jirto nin qiimo badan oo thiqa weeye xadiidku marka qaar baa saxiixinaya lakiin albani ijtihaadkiisa isagu sidaas maray ninkaa la yiraha saciid bin abi hilaal abu cali misri waa hiqa asl ahaan قال حدثنا abu نuعayم الفضل بن dukan xadaثna سفيان الثوري عن عطاء بن صاaب عن abihi الsاaئب radي الlahu canhu saaئب axad aئmat hiqaad buu ka mid ahay can cabdiلlahi بn cmr qala wuxuu yiri jaء rajulu nin baa ila nabiy عليه وسلم yubaayicu asagoo la mubaayacona cala alhijrati hijradii inaan haajiraan rabaa oo dhulkan gaalada ay nagu dhibeen aan ka tagno oo meel muslimiinta ay joogaan ama aan ku badbaadayno wa taraka wuxuu ka tegay ninkan sidaa leh abaweyhi labadii dhasha oo yabkiyaana labadii waa dhashay o ooyo hanaga tegin leh ayuu kasoo tegey oo oohin ooyay fa qaala wuxuu nabigu yidhi irjic ilayhimaa ku noqo labadii ku dhashay wa adxikhumaa ka qoslisii kamaa abkaytahumaa siad oga oheysiisay ha waxaa laga hadlaya muxuu yahay wa waxaa weeyaan waa hijra hijraduna maxay tahay waa firaar an yafira alinsaan bidiinihi inuu qofka diintiisa la cararo diintaada la carari oo qur-aanka ilahay uu leeyahay alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiru ardada ilahay soo waasac maaheen ha maxaad hajiri weyde ha istahaajiru biha tanaa markaa iyadoo sidaasa ah, yo waxaa le waalidka waalidka a iskaga tegin maxaad u malaynaysaa haddii marka hijro diin baan la cararaaya oo ilahay dartii baan u cararaya oo diintayda laga fidnayaan ka baqaaya haddiiba laleeyahy waalidkaa raalla geli oo qanci oo iyagoo qoslaayo oo faraxsanun haddaad meel aadi aad maxaad u malaynaysaa marka adduunyadii maxad umalayn meeqaa iska intay tagtay eh, tahriib aaday ha ah, waalidkii ooy waxba ka ogeyn la yidhi xaggee ah, ah, sii socdaa xaggee sii socdaa saxraa libiya a xeebta libiya socdaa maltuu maraya a laambaduusuu kasii baxayay markii noogu wardambeysay intaa oohin iyo xanuun iyo walbahaar iyo murug intaa meeqa haysataa ka waran marka dambadeena markay dhibaato ku dhacdo marka hore wuu dhuntay markii la tumo la garaacuu soo hadli deena telefoon meeshanahoo shufta iyo wataan tuu kasoo hadlo yuule waa la haystaa maanta markaasuu xanuunka xanuun kale ugu dari oo deena wax alla wixii lahay o dhan iyo culays tabarba loo haynin waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa waalidka oo lagu caasi noqday oo laga lagu baahriy caasinimo weeyaan marka hijradii baa laleeyahay ma haajiri kartid adoo wali waalidkaa aan ka farxinin oo raalli ka ahayn jihaadkiina waa kii li fa fiiha mujahid baa soo socota xadid baa soo socota isagana marka wixii kalena waa kasii baaba owla wey qala xadathana cabdالرaحman bnu shayba cabdiرaحman ibnu shayba qala akhbaranii ibn abi fudaykin qala xadathanii musa musa ibnu yacquub baa la dhahay can abi xaazim salmaan can abi murata mawla mihani bint abi aalib akhbarahu anahu rakiba maca aba hurayra abu hureyru ninkaa la yidhaahdo abaa mura abu hureyru gaadiid la fuulay ilaa ardihi bilcaqiiq dhul uu kulahaa abu hureyre caqiiq meesha la yidhaahdo caqiiq waa toga dilxulayfa mara ee marka dambena madiina dhinac ka mara bidixi ka mara kadibna uxud gadaasheeda biyaheeda iyo daadkeeda uu ku daaco haaba meesha la yidhaahdana uu dooxadi halkaa ku daaca ya caqiiq la yihahdaa waawaadigu nabiga alayh salaatu wasalaam asagoo dhex jiifa xaajatulwadaac uu jibriil ugu yimi u yidhi inaka waadin mubaarak faqul xaja fi cumra ah, saas dheh xajatan fi cumratin dheh halkaa waadi waadi lcaqiiq baa la dhahaa faidaa dakala markuu markuu galo ardow dhulkiisii iyo meeshii caqiiq aheed saaxa wuu dhawaaqi hooyadii ba halkaa degan biaclaa sawtihi kor buu uqayli calayki salaamu waraxmat ullahi wabarakaatu yaa umataah ayuu leh ah, hooyoy salaam iyo naxariista ilahay korkaad iyo barakadiisa ha ahaato hooye taqul hooyadina waxay dhihi wacalayka asalaam waraxmat ullahi wabarakatu marka baari liwaalidatihi abi hurayra hooyadii aad ugu baarifali jiray ixsaanka uu u galay hooyadiisna wax u galay baaba iska yarba maxaa yeelay gaal bay ahayd markaasuu dacwadii hooyadiis ayuu culays badan saaray inuu islaamnimada ugu baaqo oo diinta maarata ugu yeedho oo nabiga jeclaysiiyo ilaa ay markii dambe hadal xun ay ku tiraado iga aamunsay tiri hadal xun hadal xun oo uu ka naxay oo nabiga ku saabsan ayay duqdi ku hadashay abu hurera ooyi nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yi hooyadii baan wacdinaya o maalin wuxuu sheegi jiray maanta hadal xun oon afkaba soo marin karin oo adig kugu saabsan bay ku hadashay nabi allow ilaahay ii bari hooyaday inuu ii hanuuniyo allahuma hdi uma uma abi hurera bu yiri abu hurere hooyadiis ilah hanuuni abu hurere markuu ducada nabiga maqlay wuxuu xaqiiqsaday hooyadii inay islaantay a ah, fiir yaqiinta orod buu soo ganay marka gurigii buu yimid guriga hadduu yimid wuxuu maqlay gurigii oo shanqar biyo qabeys ay ka yeeriso ka yeeriso markaas waxay tii ya hurayra calaa raslika joog joog ii way qabaysatay maryihii bay eh, xidhatay iyadoo un eh, garbasaartii iyo wixii kore aan xidhaninba albaabkay fa markaasi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana moxamedan rasuulu llah tiri waa tawxiisatay markaasu haddana isagoo ooyib nabigu u yimid marka horena isagoo ooyib u tegey haddana isagoo ooyib u tegey labada oohin ma ya tii hore walbahaar iyo murug iyo qaraacan bay ahayd a tii dambena farax aan la xajin karin hooyadiisa intay islaantay saxaabiyaadka ku darmatay ya ayuu arkaa waka abu horer markaasuu dena waliba codsi haddana ka gudbista wuxuu nabi allow ilaahay waxaad noo baridaa aniga iyo hooyaday in muslimiinta ilahay na jeclaysiy annagana aan jeclaano muslimiinta waa u baryay yaa abu horer jeclaan meeshan qof abu horer jeclan ma jira oka ma jiro abu hureyre iyo asxaabta rasuulka nabiga calayhi salaam oo la jeclaado iimaanku kamid yahay iimaanku kamid yahay saxaabada nabiga oo la naco ama khawaarij ha ahaadaano oo cali bin abi aalib radia allahu canhu wax ka sheegay ama raafido iyo shiico ha ahaadaano oo abubakar iyo cumar iyo caaisha wax ka sheegay intaasba waxaa weeyaan laysa lahum xadun fi lislaam islaamka nasiibkuma leh a ah, islaamka nasiibkuma leh muslimiinta waxaa lagu yaqaanaa dhabta ah ee saxaabada iyo nabiga raacay biixsaan ku raacay maxaa lagu yaqaanaa waxay u duceeyaan saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalaam rabbana kfir lana wliikhwanina aladiina sabaquuna biimaan walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu nin haddaa orto saxaabada nabiga cadaawad u haya kaasa waxa weeyaan mu'min ma aha ogaanteed lahow ogaanteed lahow nimankaa xunxun ee shiicada raafidadan wayna soo galeen awal af kale ku hadli jireen ayagoo hadda af soomaali ku hadlaaya hadda soo galeen carrada hala ogaado a halkaa warmaha ha loo gano dib ha loo celiyo shiico iyo raafidana xal kuma laha niqaash iyo lamurane wixii xal ay ku lahaayeen waxaa weeyaan waa la garanayaa waka ah, taqulu alayka asalaam waraxmat ullahi barakaatu yaqulu wuxuu markaasu dhihi jiray raximakillaah allaha kuu naxariista hooyey rabaytanii sagiira yaraantii ay igu barbaarisay fataqulu waxay dhihi jiray yaa bunaya wiilkeyga wa anta adiguna fajazaaka allahu khayra abaal baad ii gashay jazaka allah khayr kuu jazay waradiya canka kaa raadli noqdo kamaa barartanii saad igu baarifashay kabiiran xaalaan ahay ama xaal adigaba wanaatay qaala muuse wuxuu yihi kaana isma abu hureyra wuxuu ahaa cabdullahi bn camar calaa qawlin min talaatiina qowla soddon qowl oo hadalka masalada ku jirta qowl kamida wey abu hureyre in la dhihi jira cabdullahi bn camar ashharu laqwaal aqwaasha ka ugu mashhuursan waa waxaa weeyaan cabdiraxmaan ibnu sakhr in la dhaho kaasaan iska haysanaynaa wallahu aclam bilah towfiq sala allah waslm